ku nool ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraho sharafay heedahooyaga kulan waxaan dhegeystayaal idinkiinba amino joogtaan si walbadino maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka keyene u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikhda ku aaseysan tahay labaatanka bisha februari sanada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo sheegay in bulshadu ay qeyb ka yihiin musuq maasuqa ka jira hay-adaha dowliga iyo kuwa kaleba wuxuu sheegay in la xisaabtami doono sharcigan la horgeyn doono qof waliba oo lagu helo musuq maasuq gudoomiyaha golaha shacabkana waxa uu sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii ay markaa xal ugu heli lahaayeen xiisada colaadeed ee weli ka aloosan magaalada laascaanood ee gobolka sool waad dhegeysan doontaan madaxweynaha mareykanka jo bidenna waxa uu booqasho lama filaana ku tagay dalka yukrain waan soo qaadan doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan qoys helay hanti la aasay siddeetan sano ka hor dagaalkii labaad ee dunida waad dhegaysan doontaan xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee ku soo dhawaada kulanka ka eran inaan kula qaabto kula qayraaho waana kuu inaan kula qabto kula qayraaho waana kuu sahnayn inad qursata waa qiljaabe inaad qursataa waa qiljabe maahee qadraay qiimiga kalgacal ee qurda badan maadila qorshe mahee qadraay qiimiga kalgacal ee quruxda badan maadila qorshalabadii qofeen isku qurux badnay Thank you. because bahriga adigay qodeen anigana qabriga adigay qodeen mahee qadraay qiimiga kalgacaal ee quruxda badan maadira qorshay mahee qadiraay qadhaay qadiraay qiimiga kalgacaal ee quruxda badan maadila qorshay

sida qaaliniri laga qariyeyba uu qawdhamasida qaaliniri laga qariyeyba uu qawdhamaa qorax soo baxaday soo baxadiyo qowlko kala qorax soo baxadiyo qowlko kala maahee qadiraay diimiga kalgacal ee quruxda badan maadila qorshay mahee qadraaqadraaqadraaq e e e imiga kale gacaal ee quruxda badan maadila qorshay anigaba qalbiga wana lama qasho

yahow qumani qumani qumani qiimiga kalgacaal aan qaysane dhinacaaga qabo mahee qadraay qadraay qadraay qiimiga kalgacaal ee qurba badan maadila qorshay qiimiga kalgacaal aan qaysanin eastan waxaa ku luuqeynayay marka la eego fanaaniinta kale ah maxamed nuur griig iyo zahra axmed jaamac eredan waxaa iska leh maxamed jaamac ilka casalaxanka waxaa saaray jaamac suleymaan tubaac riwaayadii reerba oo wiyaa ku leh bay markaa qayb ka ahayd waxayna daafur ku ahayd heystan barnaamijka kulanka knn war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qol maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lu goysay macalasaf anigaa milyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya been ayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k n n kulmiyaad u taqaan cisiiya shaaraf ciheeda hohoyaday ku nool qaybaha hore ee barnaamijka kulankeena gudagalna dhegeystayaal aynu ku bilaawnaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu furay shir sanadeedka shanaad ee xeralayaasha soomaaliyeed kaasi oo lagu soo bandhigay marka la eego waxyaabihii u qabsoomaa xeerlayaasha iyo waajibaadka haatan horyaalla ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxauu tilmaamay in cadaaladu ay tahay unug isku xiran oo ay laga maarmaan u tahay in markaa la saxo waxyaabaha qaldan sidoo kalena waxa uu tilmaamay inaan waxba laga qaban karin amniga dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada haddii markaa aan la hagaajin caqabadaha jira ee dhanka xiralinta iyo sidoo kale arrimaha cadaaladaba ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in iyana laftirkoodu ay markaa ka fogaadaan wax waliba oo sababi kara inay laaluush bixiyaan qeyb ka noqdaan musuq maasuqa waxa uuna balan qaaday cid waliba oo lagu helo arinta sharciga la horgeeni doono sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa hoosta ka xariiqay in marnaba aan la aqbali karin iyadoo dalku xaalad dagaal ku jiro haddana in muwaadin soomaaliyeed maalin walba lagu dilo isagoo waxba galabsan jidadka iyo wadooyinka magaalada muqdisho waxa uu faray hay-adaha cadaaladda inay qaadaan tallaabooyin lagula xisaabtamayo kooxaha dilalka geysanaya sidoo kale askarta dawliga ee laftirkooduba mararka qaar dadka rayidka dila ra-iisul wasaare xamse cabdi bare wuxuu tilmaamay in shacabku laftirkoodu qayb ka yihiin musuq maasuqa oo iyagu dhiirogeliyaan sidoo kalena ay markaa ay caqabad ku yihiin in lala dagaalamo musuqa waa kan ra wasaare xamse cabdi bare oo arrimo badan ka hadlay waa cudur aan inaga leenahay oo inala facjirsaday oo guryaha ku jira haddii c i d baa hadda la walaashay waxaa laga yaabaa maadaama eh, dadku ay badan yihiin shaqo badan lahayn capacityga meesha mar walba institutionskeenuna hadda ay capacitygooda aada yarihin ama tiradu ay yartahay ama qalabkeena aan adeegsanayna ay iska hooseeyo waxay u baahan tahay oo dhici kartaa laga yaabaa in timeka ay qofka ku qaadanayso soomaaliga inuu warqadaas yar soo qaato inay waxoogaa yar badan yahay way dhici kartaa saf yar inuu galo way dhici kartaa dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay annagu waan isnaqaanaa adugu musuq maasuqa wiilka habarin meesha ka shaqaynaya adaa baraysa qofka soomaaliga habaray waa la yaqaanaa safkuu diidayaa dhinac buu ka gelayaa wuxuu leeyahay ii fududee shan baan tuurayaa waan isnaqaanaa soomaaliga waan isnaqaanaa marka musuq maasuqu hay-adaha dowladda keliya maa musuq maasuqa inta badan bulshadu ka yimaada ii fududee ayagaa bari anaa intaa ku siinaye adugu iska waxayso bulshaday ka timaadaa bulshadeenna asal waxaa ka ah musuq maasuqa waana runta in la sheega waa laga maarmaan waxyaaba badan oo ku wanaagsanahay baa jira laakiin mas'alada musuq maasuqa wiilka xafiiska fadhiya kama timaadee asalkeedu bulshadu ka yimaada waana ta ugu daran practically baan u aragnay labayo toban qof oo saf ku jirto intuu mid ku dhaafo loo goosanayo maxaan ku dhahaa number isbitaal loo tagaayo oo mid intuu ku dhaafo meeshii lix doolar laga bixin lahaa uu laba jeer ku dhufanayo oo labayo toban doolar dhiibaayo kadibna uu soo fadhiisanayo intuu kaarka soo qaato muxuu diidayaa wuxuu diidan yahay inuu five minutes taagnaado diidan yahay meeshaas inuu taagnaado ayuu diidan yahay marka dhaqan aan leenahay wey waxaan adkaynayaa saraakiishu way dadaalayaan waana la hagaajinaya insha allah laakiin dadka soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa walaalayaalow idinku ha barina ha kallifina idinkayana idinka imaanin musuq maasuq idinku joojiya haddaad basaboort qaadanaysaan musuq maasuq joojiya haddaad warqad c i d kasoo qaadanayso musuq maasuqa jooji haddii aada daddhigista aadayso musuq maasuqa jooji adigu adigu ha barin dadka musuq maasuqa ii fududee ha istaagto taa haddii la waayo hay-adaha taa haddii la helo hay-adaha dowladdana waa la hagaajin karayaa laakiin qof lacag lagu hubsanka laga marmarinayo maalin walba oo ii fududee fududeeye loo samaysanayo fududeeye in la yidhaahdo bannaanka taagan oo le soo kar agga soo marmarka aduu intii musuq diyaaraba agga soo marmarka dambe loo samaysanayo si musuq maasuq loola dagaalan aada bay adagtay waxaan markaa aan farayaa hay-adaha ku shaqada leh oo xeerlaagintu ay ka mid tahay dagaalka musuqmaasuqa lagula dagaalamaayo kuma waajahna keliya qofka xafiiska fadhiya sarkaalka xafiiska fadhiya ama caskari ha ahaado ama madani ha ahaado laakiin shacabka ha la qabto shacabka ah ee la ordaaya baasha ee bahasha la wada dambiilaha weyn kaas waaye kaasaa u baahan in la soo xiro oo la qabto oo lala dirira kaasaa u baahan marka dagaalku yuusan hal dhinac oon fiirin laakiin dhinaca kalea ka khatarsana dhinaca kale ha la ilaaliyo maxaa jira preventionka iyo kahortagga ayaa ka wanaagsan kadabatagga marka dhaqankaas in la suuriyo in xoogga la saaraa ayaa loo baahaya waxaan rabnaa eh, revenue generationka ama maxay eh, domestiga dhaqaalaha laga soo qaaday iyo canshuurta budgetkeenu kor uma kici karo haddaan musuqmaasuqa lama dirin haddaan la isla xisaabtamin kor uma kici karo marka waxaan rajaynaynaa in dowlad wanaagga aad ka shaqaysaan waxaan rajaynaynaa inaad cadaaladda aad ka shaqaysaan waxaan rajaynayaa inaad kor u qaadaan shaqada aada qaranka u haysaan waxaase intaasoo dhan insha allah aan si xoog loogu wada shaqaynaynaa in manduumadaas dhan ee isku xiran saan sheegnay in aan xoojino musuq maasuqa dhexdeeda ka saarno shaksiyaadka tuhmadu ku jirto in laga dhex saaro dad nadiifa ah, sida la sheegay oo hadda xeer ilaaliyuhu u yina jaalanbigareeyo wuxuu dhahay aniga dadka iyo xereeranteeda loo imaado oo waa kaasa kasoo hela hal xabo maaragta ka soo hela waa raganimo waxaan rajaynayaa in ay maxkamaduna ay dhahaan ama dee beesha ma fadhiye waxaa ficlaan lahayd inuu ay iyaguna maalinta dambe ay berina dhahaan waa kaas hal xabo wax lagu sheegayo ama la tuhmaya halaga soo saaro biliiska iyagu sanad bay u baahanya baan malanaya waxaan rajaynayaa ayaguna inaan gaarsiino ama ay gaaraan inay ayakuna yidhaahdaan waa kaase hal xabo ama hal accident oo eh, hawlaha la sheeg sheegay faraha badan hadda isu sheegi mayne afkeenu way soomaane eh, waxaa waye ha sheego ayagoo le insha allah ayagana waan rajaynaya markaynu halkaas soo wada gaadhno markaynu halkaas soo wada gaadhno waxaan garanti garaynaynaa in shacabkeennu ay ku kalsoonaan doonaan dawlad leeyihin inay nidaam garsoor leeyihin in aysan dhacaynin aynu khawaarijta isla aadno aan xog ku tagno aan bannaanka aadno inaysan dhacayn marka ilaahay idinkiis cadaaladda xoog baan saari doonaa waan sii wadaynaa inta yaradoo hadda joognayna tallaabooyin la qaaday baa jira annagu dadka ka shaqeeya ee mas-uuliyiinta runtii on aad u kalsoonahay talooyinka ay keenaan waan u waanu dhaganuglahay waana u dhaganuglaanayna laakiin waxaan rabnaa inay iyaguna si cad oo dalkan wax u qabanaya oo cadaalada inay iyaguna u hawlgalaan oo ay shaqadaas qabtaan mar kale waxaan ku celinayaa tallaabo ma qaadi karno amni ma sugan karno dhaqaalo ma soo kordhisan karno oo isku filaansho ma gaarayno dulliga kama baxayno inta uu dulmina inagama baxayo dulmi dulmi intuu jiro dulli kama baxayo dulminaga kama baxi karno haddaynan cadaalad aydan cadaalad jirin cadaaladii baad marka bays u tihiin cadaaladii baad aas-aas u tihiin marka in dembiga la baaro in dembi la oogo in dadka wax la baro waxaan aada u rajaynayaa hay-adahan hadda aan sheegnay inay wacyigelin sameeyaan oo dadkeenna la baro waxaa ugu horeeya oo ku celinaya hay-addiina insha allah waa dhisi doonaa guddiga commisshinku shaqada lahaa laakiin waxaan aada ugu celinayaa war musuq maasuqa iyo nabatisamka iyo qabyaaladaysiga iyo mushkilada cudurrada aan qabno ee inagaga dhex jira meel walba inaga galay oo uu ka mid tahay manduubadan hadda aan sheegaynay ee garsoorka iyo cadaaladda ku jiraan dadkeenna aan ka wacyigelin waa in dadka laga wacyigeliya waxaan rabnaa culimmada inay sharafta leh inay ay ka qaataan kaalin weyn dadka in laga wacyigeliyo dhibaatada ugu weyn ee ina haysata oo ah cadaalad darrada cadaalad darradaasaa markaa waxay cudurada ay ka imanayso dadka in laga daweeyo qabyaalada ka mid a ah, waxaa ka mid a ah, waxaa waaye dhaqanka soo jireenka ah ee musuqa ku salaysan ee aan leenahay dulqaadarrada oo weliba dee dadku wax yar ay u malaynayaan wax sahlan isaga malaynayaan laakiin aan sahlanayn oo meesha wax ka bilaabanayaan iyo dhaqanka ah adaad joogtid haddaad joogtaa madax qabsati war waan kula talinayaae laba berri baad joogaysaa berri baad tegaysaa adigaad tegaysaa meesha waad ka fadhinaysaa ma u malaynaysaa inaad sii joogi doonto haddaad joogtaa ee hadda ka faa'iidayso war ilaahay baa joogaya markii horena dadku way joogeen dadka ha loo sheego soomaalida ah musuq la-aan iyo xaaraan la-aan inay noolaan karaan marka in culimmadeennu ay xoog ka qaataan waayo arrintaas qofku markuu xafiistaa u fadhiisto afarta dhinac waxaa kaga imaanaysa ho ho ho ho kan ho kan ho kan hoo oo ay ujeedku ay tahay in qofka ceelka waa laga biyo gaara sooma intii la qodo marka in laga biyo la rabaa qofka waxaan rabaa in hoggaan lagu xiro adag dabar ah oo addoon laga dhigaa la ujeedku waa intaas marka ka qabiilka ahi inuu dabar kugu xiru rabaa midka familka ah hoose inuu dabar kugu xiru rabaa midka saaxiibka ahi dabarbu kugu xirayaa midka hantiilahay dabarbu kugu xirayaa kulligood waxaad isdhahaysaa malaha kuwan waa dadkii la yidhi ulaaika yadcuuna ila annaar wax khayra oo qofka yani loo diraayo inta badan way yar tahay wax sharca iyo wax hallee iyo wax rog iyo xaaraan same ayaa qofka loogu yaray laakiin way yar tahay intu qofkuu yimaado inuu ku dhaho ilaahay ka cabso oo waxaani waxa saas samee oo wanaagsan inuu ku dhaho aad iyo aad bay u koobanta marka dadka mas-uuliyiinta ee halkan fadhiya waxaan uga digayaa waxaas way badan yihiin iska ilaaliyeen aakhiradeenna intaan noolnahay way yar ilaahay aan ka cabsanno oo aan naarlayna gelin ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi ayuu ahaa oo markaasi adag uga hadlayay arrimaha ku aadan musuq maasuqa waxisabamarinta iyo sidoo kale arrimaha cadaalad cadaaladdarrada uu tilmaamay in marka ay caqabad ku yihiin geedu socodka dowladnimada soomaaliya ka shaqeynta amniga oo horumarinta dhaqaalaha iyo wax kaqabashada dhammaanba ayaa adeegyada bulshada ay dadku u baahan yihiin wuxuu sheegay farayn hay-adaha amniga iyo hay-adaha ku shaqada leh inay markaa xooga saaraan sidii wax kaga qaban lahaayeen arrimaha musuq maasuqa sidoo kale shacabka ayuu tilmaamay in ayagana looga baahay inay ka fogaadaan wax weliba oo keeni kara inay dhiirageliyaan bixinta laaluushka iyo sidoo kale musuq dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo shir gudoomiyey kulanka caadiga ah ee golaha shacbiga waxa uu markaasna ka hadlay arrimaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo muddo toban maalmood ka badan ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo maleeshiyaha deegaanka ah sheekh aadan maxamed nuur madoobe guddoonka golaha shacbiga waxa uu sheegay in ay ku jiraan intikraankoodaana ay markaa xal u raadin doonaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka iyuuna sheegay in arrinta ay hore isaga arkeen kana waa hadleen madaxweyne xasan sheekh ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo gudoonka golaha shacbiga xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa mooshinkeena si adagna uga hadlay xiisada colaadeed ee dhibaatada ka taagan magaalada laascaanood qaarkood waxay soo jeediyeen in baarlamaanku qaato doorka uu ku leeyahay halka qaar ay soo jeedeen in markaa la faro in laga saaray ciidamada somalilan dibna uga baxaan magaalada laascaanood waxa uu markaa sheekh amadoobe sheegay in inta karaankooga ay isku dayi doonaan inay markaa xal ka gaaraan dhibaatada ka aloosan magaalada laascaanood ee gobolka sool waatan waa kan gudoomiye aadamadoobe golihii shacabka dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo mas-uuliyaddiisa saaran meel kasta dhab ka dhacan inaan ku damban wixii karaankeenna la qabano waa waajibaadda suuriya oo na saaran arrinta maaragtay runtii eh, labaanada soo jeedin ay ka hadlaayeen saasacanood dhibaatada ka dhacday dhammaanta annada waa ka xunnahay eh, horeyna aniga hadda koordin tacsiyi waa diray madaxweynaha waa ka hadlay ra-isul wasaaraha waa ka hadlay waxaana diyaar u nahay in maaragtay wax allaale ummaddaas walaalaheenna soomaaliyeed dhibaatada ka dhacday loo halin lahaa wixii karaankeena wax lama hali doono haddana weliba waa lagu mashquulsan yahay marka hore barnaamij waxaa jiray yacni si guud ah walaaleen somalilan iyo maaragtay eh, dowladda soomaaliyeed in wada hadal oo wixii hoogoona kala fogeeyey walaalayaal marka ahaankarna maxaa la sameeya qorshaa noo socotay dhacdadaana dhacday ayadana aad iyo aadaan ugu xunnahay eh, horta ilaahay waxaan ugu barinaynaa in maaragtay eh, dadkaas walaalaha ah dhaxdooda maslaxa iyo wanaag ilaahay dhigo annaguna waxaa maaragtay naga go-on wax lama hari doono insha allahu wixii walaalaheen aan ku dhexgali lahayn ummaddaas maaragtay dadka dhibaatada gaareen loo gurmin lahaa daraad anagoo ashirka ufadhiisanay anigo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha anagoo ashir ufadhino safar degdega madaxweynaha soo galay asigana waa soo laabtay wax allaalo wixii aan qaban karno oo dadkaasi helkeena badbaadadooda ah looma kala harayo marka ogaada yacni eh, waa run xildhibaanka dastuuri waa tahay deegaan doorashadiisi gaara ah, maarata in wax saaran yahay haddana ogaada mid wadaneenna waa naga wada saaran tahay arrintaas dhammaanteen ayna taabanaysaa marka waad ogtihiin hadda anugu eh, baydhabo waxaa idinkaga maqanaa soddon maalmood arrin oo maaragtay ama tan camal noqota oo sii dheera kale lahaaba ilaahay nagu soo guuleeyey maaragtay waa lasoo maslaheeyey waad ogtihiin deegaanadan hadda arrinta ka socoto oo oo yeer maaragtay deegaanada kale waa ka bedelan tahay horeya siyaasad oo maaragtay aan rabnay sia loogu gudba walaaleheen anagu maaragtay yani wixiidna dhexgalay looga gudbaa lalahaaba horey u jirtay taa nooga istaa koleera nagu noqotay haddana yani runtii dadka markaan isla hadalnay dhammaantood waxay ogol yihiin in wixii walaaltinimo aan ka geysan kar aan ka geysano marka eh, laasacaanood dambaad koow ay noo tahay sidii xalkeeda loo gaari lahaa shacabkaa soomaaliya dhibaato ugu bixi lahaa uma kala harayno marka arrintaas madaxweyneha maadaama uu yimid daraadna war meel noo joogay waa isku noqonaynaa dadka maaragtay si gaara deegaanka waxa ku qaban karana waa la kaashin doonnaa walaaleen soomaaliyana hata madaxdooda waan la xidhiidhaynaa marka arrintaas marna lagama gaabin doono sidaa horta maaragtay mabdayaan aan isla qaadano Eh, idinka oo raalli ah waa run inaad ka damqatiin xagaad u leedihiin dhammaanteenaan ka damqinayna wixii meesha ka dhacay marka aniga waxaan dhihi lahaa arrintan maadaama madaxweynaha aan sugaynay noo soo noqday daraan qorshameel noo joogtay marka aniga waxaan rabnaa in yacni madaxdhi qaran ahaana tale inaan ka soo saarno aniguna wixii karaankeena ama ah, aragtay aniguna waxba la kala hadhin oo talada in halmeedka wada socoto taasa idin soo jeedinayaa marka hadda arrintan ilaa aan madaxweynaha iska aragno asiga aad u dhexgalay daraad anigoo maaragtay isla joognana yani talo weyn aan ka gaarnay marka anig waxaan qabaa marka aan is aragno meeshii waxaa noo marayaan si aan u noqono anigii xukuumaddii madaxweynahaba yani dad hal meel maaragtay ka wada socdo iska warqabo qof wixii ku aadan qabanaya si aan u noqono marka arrintaasna loonagu sumo haddan maaragtay warbixintii waa dhegaysanay waana ku mahadsantihiin marka waxaan u gudbaynaa maanta aniga waxaan is leeyahay inta hanoo joogto taladaas marka madaxweynahaas aragno wixii aan la soo kulmno waa idinku soo celin doonaa marka eh, arrinta maanta inta hanoo joogto warbixintii waa qaadanay horeyna waa laga dherigsanaa waa run wixii meesha ka jiray haddana waad ku mahadsantihiin marka waxaan gudagalayna hadda ajandaheena kala wixii markaa mas-uuliintaas aragna talaa amnaa soo baxana waa idinkula soo noqon doonaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya shaqaaden maxamed nuur badoobe ayuu ahaa oo markaa ka hadlay arrimaha ku aadan xaluhelista xiisadda colaadeed ee weli ka aroosan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taa weli aan xal loo helin iyadoo oo weli dagaalo xoogan ay ka soconayaan magaalada kuwaas oo udhexeeya ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka oo ka biyadiidsan in ciidamada markaa ay ka taliyaan ama ay markaa ka sameeyaan howlgallo magaaladaasi barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraho weli barnaamijka kulankeena dhegeysanaysan idaacadda kulmin ad nagala socotaan dhegeystayaal markan ukrein adaan eegno jo biden hogaamiyaha mareykanka ayaa booqasho lama filaana ku tegay magaalada kiyef ee dalka ukrein iyadoo maalmo qura ay ka hareen in sanad markaa uu jirsado dagaalka ruushka iyo ukrain ee ka soconaya qeybo kamid ah koonfurta iyo bariga waddankaasi hogaamiyaha mareykanka joe biden ayaa ballan qaaday in markaa mareykanka iyo xulafadiisu ay sii dardargelin doonaan taageerada militari ee la siinayo ukrein si ukrein isaga caabiso duulaanka militari ee kaga imaanaya ama kaga yimid militariga waddankaasi ruushka dhinaca kale ruushku xubno ah gaar ahaan wasaaradda arrimaha deegaankuna waxay sheegeen in dhaqaalo gaaraya ah konton iyo kow bilyan oo doolar marka uu ku kacay khasaaraha marka la eego ka soo gaaray ukrain duqeymaha iyo burburinta deegaamada ay sameynayaan ruushka tan iyo markii ay kusoo duuleen ukrain afarlabaatankii bishii februari ee sanadii hore duqeymaha ruushka iyo sidoo kale arrimaha kale ee dagaalka ku hoos jira waxay sheegeen in markaa ay sababeen dhibaato xoog leh oo ku aadan in burbur dhaqaale iyo deegaamaba uu soo gaaray ka oo ka dhashay khasaaraha duqeymaha iyo sidoo kale dagaaladaba koob konton bilyan oo doo sheegeen ku kacay burburinta deegaameynta marka la eego burburka xoogan ee soo gaaray ukrein iyo khasaaraha ka dhashaba tanii markii dagaalku uu bilowday waxaa jiray habab lagu burburinayay kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta deegaanka ee horay arrimaha uu socday tani waxay ahayd dhibaato iyo khasaare xoog leh waxaana uu soo gaaray dalkayaga ayaa lagu yiri dhinaca kalena waxaa laleeyahay jo biden durbaba uu ka tagay kiyef markii uu muuqasho ku tagay waxaana markaa sida soo wareeyey xubno wariyaala ah oo markaa qeyb ka ah wafdiga jo biden ay gaaray magaalada kiyef joe biden wuxuu sheegay in weli ay ka go-an tahay mareykanku inay si ambaqaadaan taageerada ay siinayaan ukrein shan oo milyan oo doolarka mareykanka oo dheeraada ayuu balan qaaday in durbaba la siin doono xukuumadda kiyef sidoo kale wuxuu ballan qaaday in cunqabateynta lagu kordhin doono ruushka isagoo mar waliba ballan qaaday in fagaarayaasha caalamiga iyo sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay geen doono eh, taageerada mareykanka oo aan joogsi lahayn iyo sidoo kale wax waliba oo lagu cunaqabateyn karo laguna saari karo cunaqabateyn marka la eego xukuumadda ruushka wuxuu ruushka ku eedeeyay inay isticmaalayaan burburinta nolosha baniaadamka iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha ukrein arrintan wuxuu sheegay inay kaga gol leeyihiin kadib markii jab xoogalle uu kasoo gaaray marka la eego dagaalada ay la galeen xubnaha ukreiniyiinta ah iyo ciidamadooda oo iyagu sheegay inay iska difaacayaan waxa uu joe biden intaa ku daray in mar waliba iyagu ay ka go-an tahay taageerada la siinayo ukrain oo ay barbar taagan yihiin maadaama uu tilmaamay in laga gardaran yahay si gardaraana loogu soo duulay waxaa markaa muuqata weli dagaalka ruushka iyo ukrein inuu markan kasii darayo marka la eego xaaladda uu ku jiro iyadoo muddo sanadana haatan ay kasoo wareeganaysaba markii uu dagaalka bilowday waxaa mar weliba issoo taraya khasaaraha dagaalkan ka dhashay malaayiin ruux ayaa ku barakacay kumanaan ruuxna waa ay geeriyoodeen sidoo kale burbur dhaqaale oo xoogla ayaa soo gaaray dalalka ruushka iyo ukrein wadamada kale ee caalamkuna waxay la kala safteen ukrein iyo ruushka mareykanka iyo xulafadiisu waxay taageersan yihiin in ukreiniyiintu isdifaacaan oo mar weliba waxay ku garab siinayaan inay siiyaan dhaqaalo iyo sidoo kale taageero milatari halka dalalka kale ee iyagu markaa taageersan ruushkun ay u muuqdaan kuwa ka gaabsanaya inay ka hadlaan xiisada balse waxaa muuqata inay markaa taageero markaa hooseysa ama mid qarsoon ay siinayaan xukuumadda ruushka marka la eego sida aysan ugu dhaleeceyneyn qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay dalalka waxaa kamid ahn aragtidooda ilaahay haatan cadeyn ee dagaalka ukrein shiinaha iyo dalal kale oo markaa la aaminsan yahay inay ku aragtin yihiin ee ruushka xukuumadda kuuriyada waqooyi ayaa kamid ah wadamada iyagula aaminsan yahay in markaa ay mar weliba kasoo horjeedaan ganafkan ku dhufanayaan aragtida reer galbeedka ee ku aadan sida ay u buunbuuninayaan dagaalka ukrein iyo ruushka iyo sida mar waliba ay ukrein uun iyagu u taageerayeen halka ruushka oo siyaasad ahaan ay sahayaan dalalka reer galbeedkuna ay uga soo horjeedaan barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiin waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network jacaylkuyo khayrkii uu dareersaday inantii damaacida iyada ku daaliye iyada ku daaliye anigoon ku diidayn uma diyaaro meelay kalleensane hortaan daboole meelay kalleensane hortaa gabaar daruuru eeg aqaldaahya waaweyn docdi lama fariiste taan daboole meelay tallinsane hortaa

anigoon ku diidayn hortaan daboole meelay talleensane hortaan dhegeystaas damac waxaa ku luuqeynayay fanaaniinta axmed cali cigaal iyo maryan mursal waxaana markaa ay qeyb ka ahayd ruwaayadii qeyb jacayl waxayna u ahayd dhaxtaal barnaamijka kulanka k eran heese kale ayaa noo socda balse marka waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay luil maxamuud adan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin isniina taariikhduna waa labaatanka bisha februaayo sanadka labada labaatanka waa maalinta konton koobaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol afar toban cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun toddobadii dad badan ayaa ka qaxay magaalada muqdisho kadib markii madaafiic lagu garaacay inta badan xaafadaha magaalada xilligaasi ciidamadii itoobiya ayaa madaafiic ku garaaci jiray xaafadaha qaar ee muqdisho maanta oo kale sanadkii labada kun cumar cabdirashiid cali sharmaake oo xilligaasi loo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka ayaa soo magacaabay golihiisii wasiirada ee ugu horeeyey waxa ayna ka koobnaayeen soddon iyo lix xubnood maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun shan iyo tobankii hoteelka central ee magaalada muqdisho haddase loo yaqaano hoteelka sanaag ayaa weerar lagu qaaday ugu yaraanna waxaa ku geeriyooday koob iyo toban qof oo ay ku jireen xildhibaano iyo guddoomiye ku-xigeenkii siyaasadda iyo gobolka banaadir ayaa ku geeriyooday waxaana ku dhaawacmay weerarkaasi mas-uuliyiin kale oo uu qayb ka ahaa maxamed cumar carte oo xilligaasi ahaa raiisul wasaare ku-xigeenka dalka maanta oo kalena sanadkii labada kun toddobiyo tobankii madaxweynihii xilligaasi ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa magacaabay golo wasiiro oo ka koobnaa saddex labaatan wasiir iyo lix wasiir dowle maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun koob iyo labaatankii urur goboleedka igad ayaa cambaareeyey tallaabo shalay oo kale lagu rasaaseeyey siyaasiyiin banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol soddon iyo shantii dhulgariir xooggan oo ku dhuftay dalka jili ayaa waxaa ku geeriyooday shan kun oo ruux maanta oo kalena sanadii kun sagaal boqol sideed iyo tobankii ciidamadii xilligaasi ee soofiyeetka ayaa qabsaday magaalada kiyev ee caasimadda dalka yukrein maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan afartii diyaarado dagaal uu mareykanka lahaa ayaa weeraray warshado ku yaala dalka jarmalka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol lixdan shantii dayax gacmeed uu mareykanku lahaa oo lagu magacaabi jiray ranger aid ayaa sawiradii ugu horeeyey ka qaaday dayaxa dushiisa tirada sawirada ayaana waxa gaarayeen toddoba kun sawir guud ahaana waagee intaa saaxiibayaal xubintii maanta oo kale markaana dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay luul waxay nala xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhaco qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka k n n markan iiraan haddaan eegno iiraan waxaa laleeyahay waxaa sudhaa ku yimid lacagta laga isticmaalo dalka ka hor intii loo diyaarinayaba in midooda yurub haatan ay soo rogaan xayiraado iyo cunaqabateen horle la saarayo dalkan dhaca bariga dhexe ee iiraan oo ay saarayaan midooda yurub xilli ay sii kordhayso xiisadda reer galbeedka iyo iiraan waxaad hoos ugu dhacday lacagta laga isticmaalo dalkaasi iiraan waxaana leeyahay waxaa arintaa ugu wacan culaysyada dhaqaale ee dalka ka jira sicir barar xoogan iyo sidoo kale dhibaato iyo culeys ay ku hayaan xunaqabateen hore ay u saareen xubnaha reer galbeedku xilli haatan midoogir way isku diyaarinayaan sida la sheegay in markaa cunaqabateen hore la saaro iiraan waxaa leeyahay waxaa markaa halkii doolar uu noqonayaa wax ka yar afartan kun oo riyaal xilli shan sano ka hor markaa uu ahaa mid intaa ka badan balse hoosudhac xoog leh ayuu wajahayaa tan iyo markii iiraan la saaray cunaqabateynta oo dalalka reer galbeedku uu mareykanku u horreeyay uu saaray waxaa jirtay in joseph borrell madaxa siyaasadda midooda yurub uu sheegay in la filayo in xayiraado horle la saaro iiraan oo lagu eedeeyay markaan iyadu ay jebisay xeerar iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin in markaa weli ay ka dhaga adeegayso inay joojiso horumarinta barnaamijkeeda uraniamta iyo hubka waxgumaada ee nucleer-ka dalalka midooda yurub ee xulafada la areer galbeedka iyo mareykanka ayaa doonaya markaa in lasii kordhiyo cunaqabateynta la saarayo iiraan iyadoo markan lagu eedeynayaba in iiraan ay ku lug leedahay marka la eego siinta daroniska kamikaze loo yaqaano oo la aaminsan inay ka qayb qaateen dagaalka ruushka iyo ukrein inay ruushka ku taageertay waxaana arintaas ay sheegeen inay soo dadejisay haatan in midooda yurub ay diyaarinayaan cunqabateyn hor leh oo durbaba la doonayo in la saaro iiraan oo markaan la daalaadhacaysa hoosurac dhaqaale oo xoog leh iyo dhibaatooyin kale oo markan ay wajahayso xukuumadda iiraan tan iyo markii dagaalka ruushka iyo ukrein bilaawda dalal badan ayaa la aaminsan inay kulug leeyihiin iiraanna waxay kamid ahayd dalalka lagu eedeeyay in diyaaradaha dronska nuuca kamikaze loo yaqaano ay ku taageertay ruushka duqeymana ka geysteen ukrein ugu dambeyntiina waxaa la leeyahay qoys markaa ka qaxay dagaalkii labaad ee adduunka waxa ay markaa dhulka hoostiisa ku aaseen hanti qaali ah oo markaa isugu jira waxa loo yaqaano selfarka iyo sidoo kale hanti lacageyd waxaana ay ku aaseen qeybo kamid ah wadanka poland qoyskan oo loo yaqaano qoyska kalazawiski waxaa laleeyahay waxay dhaqaalahoodii iyo sidoo kaleba wax kale oo qaaliya agabyo kala duwan ay ku aaseen bariga poland bishii sebtembar sanadii kahor intii ciidamadii midoogii sofiyeeti ayuusan kusoo dhowaan poland waxaa markaa la aaminsan yahay in hantida markaa la asaasay ama la geliyay dhulka hoostiisa ay sahashay in la helo in markaa khariirad la sameeyey dib loo helay khariiradaana lagu ogaaday oo meel u dhow liyev oo haatan markaa balse ka mid noqotay dhulka ukrein haatan ay leedahay oo ruushku uu markaa ku duulay waxaa haatan ay kamid tahay ukrain ayaa leeyahay xiligaasi waxaa markaa deganaa qoys boolaaneysa siddeetan sano kadib waxaa la helay ee in markaa qoyska xubin kamid ay heleen ayna u sahashay arintaa inay heleen qariirad markaa ay ku ogaadeen halka ay ku jiraan hantidii ay lahaayeen qoyskan waana arin la yaab leh majalada damiror ayaana qortay in siddeetan sano kadib la helay hanti markaa la aasay laguna aasay dhulka hoostiisa markaan dhegeystayaal waxad kusoo xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane ow duceeyiya allay leedahay kalamaaney samigay cabdulle waxa uu yidhi ow ummadda dhammu waa ogeed eh. inaysan ayaatin lahayn eh. ummadda waa ogeed eh. inaysan ayaatin lahayn war cabdilla wallahu naxariistay axmed dirirne wuxuu yidhi ninaan baday halkuu aaday way ula ekoonayde anigoo arkayaan waddada ayrgoo xulay waalgabosow waaduuyo ileenaya malahe war waxaa kaloo la yidhi siyaasaddu inay aafo tahay aadmigana waa odayaashu aqligana waxyeellayso iyo weliba iimaanka ammaan buuba sii doonayaa eedda kii galay war kalamaanay waxaa la yidhi ayaamaha adduunyada haddii aaran laga dhigo asaan aanfa cudur jirin asaan aalad loo sidan kuwa aarar hore dilay dadka kii ogaal yaru inuu aaminaa badan war waxaa kaloo la yidhi siyaasado rafacan baa jiroo rogay dalkeennii wax raggii ku lumay baa hablihii raadinahayaane rabbiyowna daba qabo sidii roon adaa garanay war waxaa kaloo la yidhi rasaasnimanku jecela ciidankuna u roonaa haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badanaa wargaboosow hadday rasaas jecel haddii loogu roonaadaba waxaa la sheegay amiirkii shabaab inuu hargaysa joogo war ma isdhiibey meelintiisa kanagaday war madeeyow taliya shub hadda ka hor waxa uu yidhi giridhi xagga u miyuu yidhi war macuqubaa ku dhacday buu yidhi war idinku maalin kasta waad soo taagantiina maxaad u dhiman weydeen buu yidhi war warka boobe adinkuna hayga boobinine waxauu yidhi shabaab mahay ka yimideen ha loo celiyo yaan xaggeenna loo soo wadine marka ma hargeysa ka degey waar wallaweynay waxaan maqli jiray ma anigaa waalan baa laga heesayaa markaa sidee waxniga yihiin warkanaad shubaysaan waa maxay war gowdhanow seewalnoohaadaan soonti warartu wiilshaba abalangnagaaye waar madayow haddaad laascanood ku noqonaysid kaama hor joogno macnaha ma gacantiinna ka baxda war weligiin kalamaanay warka waa dhex gasheen sidaad waalan tihiine hargeysuu joogaabaa layidhi amiirkii al-shabaab axmed diiriye abu cubayda war ma xabsigow liinta ku xabayaa waar wallaweynay warkan maa ka fiirsataan imbawnisama soo war axmedow midhanimaan cunin ma qabtaan baa la yidhi eh. ha wareerin war maqalunimaan qabin kama daba qaaqlaydo aryaadhaha anigu warkaas lama yaabaayo sababtoo ah madaxweynihii maraykanka john baiden eh. caasimaddii ruushku duqayhaya ee dalka yukreine kiyef eh. asagoo dhex rorgaal la arkay weliba inyo lugeeyow galayaa layidhi xafiiskii madaxweynihii ukrain mugga axmed diiriyew hargeysa lagu arkay hala la yaabina gudnibu marki hormeyle ku kooya leerey war kalamaanay rag haya war warkood laysuma qabtee eh. weligeed buntland iyo somalilan shabaab waa isku eedaynayeen wasiirka warfaafinta buntland maxamuud caydi dirirna eh. wuxuu yidhi hoggaamiyaha shabaab ee xanuunsan axmed diiriya hargeysa lagu daaweynayaa aadan sunina iyagaa soo diray oo jilibtag yidhi si uu xilkiisii u sii hayo marka run iyo been warkaasi wuxuu yahay buntlandna wax laga weydiinayaa siiba wasiirka warfaafintae sheegay afkii sheega ma dhaafto yaa nala ku eedayn waar wallaweyney annaga iyo buntland waa ogtiin waxaannu isku haynee dee naga dhex baxa warwar ma haysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuu yidhi laascaanood waxaa nagula dagaalamayaa waa argagixiso afartankii qof ee magaalada laascaanood lagu dilayna argagixisada ka dambaysay iyagaana maalin bashaar soo xiranayo shacabka kiciyey buu yidhi warwasiirka warfaafinta puntland waxaa la weyddiiyey ummad dhan iyo deegaanno dhan sideed ugu tilmaamaysaa argagixiso marka wuxuu ku jawaabay anigaba hooyadeeyo siddeetan jir ah baa laascaano laga soo qaxiyey argagixiso inay tahayna waa lagu eedeeyey marka sheekadu markay halkaa maraysa waxaa iiga soo baxay nimankay seedayntoodu inay saxan saxan ku gudtahay war wixii la rabo ba laysku eedeeyee kollay war jiraaba cakaaru iman war anugu waxaan maqli jiray rag loobay cay iyo afxuma waa camaladii aryaadaha argagixiso ha la qabto ama ha la inkire soomaaliya meelaysan joogin ma leh hase yeeshee cidda qarsahaysa iyo kay u taaleh ununku waa caddeeyhaynaa inay nala joogto mahaanay rorrorgaan minaan leeska dhicinna nabee waa lagu hoogi doonaa waxaad qarsataahe hadhow bay ku qashaanaan maqli jire war maamaadaa ku ciyaarine waxaad qarsataa way ku qarsadaan weeye yay ku qarsanhe wali kaleelaarey dhoridablelankii gunduunka duubada furunta ku gubidaasa war waxaa kaloo la yidhi dabnimaan ku joogsanen damaskiisa ka manaxo dad markaan ku joogsadaan damqadaa dad marku iqaadaan ka durkaa dani markay daysaan daba ordaa war kalemaanay war ma haysiine dadka balada qarsanaya waa badan yihiin iyo xildhibaannaana ku soo biiray odayaal dhaqan xataa waan maqlay shirar beeleed oo bojaana waa bilowdeen waxaase igu yaab badan kuwo ku doodaya shabaab lama cuna qabatayn karo ayagoo beel iska dhigayana waxay leeyihiin waxaa loo socdaa waa beesheenaa la rabaa in la cunaqabateeyo haye oo maayagiyaa ka soo dhex hadlay waar miyaa la soo wacay war lama duqay karaan ogeyne lama cunaqabatayn karo miyaa timid haddana war lama duuli karaan ogeyne lamama go'doomi karo miyaa haddana timid war kuwaas shaydaan u galay feeraha gorbataas taas faraye faryeerada ka oo salliya faataxada saara war anigu waxaan maqli jiray magrib aan falkinayaaye faataxada ii mara oo guura dhihi jiray amiirkii guraceel ka soo jeedayba war shacabka si aan cunuqabatay intuu saamayn anigu waxaan dhihi lahaa dhulka eebbe waa waasaco wuuna weyn yahaye ma iskaga wareegaan halkuu cadowgu weeraayo war waayeelka xaajadu mar bay weyd ka noqotaana waa la yidhi wargooyin intay uga hadhsan yihiin gobollada dhexe waaba wax yare maxaa laga cunuqabataynayaa maaba hal mar lasoo afjaro min shabaabu doodo ow eh. adigaa shalaaye eh. axdi malaha nimankaas eh. lagu aaminaaye war shabaab ruuxii u doodaa isagaa ka shallaayoo shirqool bay ku dilaan war horey waatii toban jeer loo yidhi ninba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooni yahe shayddaanba shayddaanka kale wawshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqaystaan war dadkii danka dhehayta in unasdoodan may diideen warmadayow sidii taliya shub sheegay xaggaagaa loo soo wadaaye ama difaac ama u dood war gudoomiye xalan jayte cismaan waxauu yidhi waa xawilaynaa nooh dadka soomaaliyeed istubud maaha nooh ma yidhi war waxaa kaloo la yidhi qaatilkii hubaysanuu ma rabo qaymo nololeede qarribkiiyo khayaanada shabaab waa qadariyaahe dadka qayladaa wada maxaaquusi kari waaye warwar ma haysiine qayladii siyaasadda iyo qarracdiyaa bilaabatay cabdikuusow taallada daljirka dahsoon xuskeedii miyaa la gaaray war laba sanaa ka soo wareegtay yuhuud maatiin albaabka naga fura war labadaa sana ha isoo xasuusin sababtoo ah markaan arkay madaxweyneyaa odayaashii horeo la weerarayo eh. madaxweynihii oo yidhi waa ku darsaday eh. lama bannaanbixi kara iyo ciidan dariiqyada la soo tumay eh. waxaan u baqay jiritaanka soomaaliya waxaa kaloo cabsida igu sii kordhiyey afganistaan oo daliibaan qabsatay iyo dadweynihii iyo diyaaradihii markay ka buuxsameen intay iska laalaadiyeen ka daadanaya hadda baddana way ku yaaci lahaayeen xeeb baysan lahayne dhinacyadu orodana waa ay gashay war waxaan maqli jiray amba waan ordi lahay awrdhaanah baan waday war kalamaanay wax laydinma sheegi karee xisbigii himilo qaran ee madaxweynihii hore sheekh shariif hogaaminayey waxay dhaheen muddo kororsiyaa la soo wadaa mana aqbalayno hayaay waariya cabdikuusow suma wallaahi suma wallaahi ma ku dareen war dowladduba hal sano ma jirtee muddo kororsiga laga shekeeyey waa maxay war waxaa la yidhi muddadii dastuuriga ahayd ee madaxweyne xasan sheekh loo doortay saddex sano bil iyo dhowr iyo toban cishaa ka hadhsan war ma shabaabkaa tiriye war shabaab madaxweyne ma fadaayan siyaasiyiinta hilka fadaa maalin walba dabkagooni eshidaayan war himilo qaran iyagoon dagaalka khawaariijta lagula jiro ka hadlin inay muddo hadal qaadan xaa keenay war siyaasiyiinta madaxweyne xasan sheikh ka soo horjeeda dhammaantood waxay ka siman yihiin ka aamusnaanta shabaab sababtoo ah waxay rabaan inaan dowladdaanu guulaysan oo ay fashilanto war ninka raba xilligan inaan shabaab laga guulaysan muxuu uga duwan yahay war mar kastoo shabaab la jabiyo waxaan arkaa kuwa habaarramaya oo ku hadaaqaya kuwan iyo shabaab isma dhaamaan war baraha bulshada haddaad eegto soomaalidu waxay doonayaan iyo waxay diidayaan kala garan mayse war bulshada dadka ku jira inta badan ma fayooba war sheekh mustafa xaaji cismaanciil haaruun wuxuu yidhi soomaalidu waa dadka kaliya dadkooda waalan dhegaysta tusaalena waxaa idinkugu filan kuwa sooshiyaal miidiyaha ka qaaqle afar iyo labaatan saac dhegaystayaalka ugu badanay leeyihiin war adugu haddama fayowda warnimayaho war ma haysiine maanta ugu dambaysay maxkamadda ciidamadu askarta dishayay xukuntay askarta shacabka dilaysaana waa sii badanaysaa kuwa la tooganayana waa sii badanayaan marka waxaan la yaabanahay tahay qur-aanshu ay ku quuso meeshi laga rabay waaga dilkii waa socdaa toogashadana waa socotahay saa wax u jiraan war maxkamadda iyadu ma waalan tiirarkiiba weli ma qalaalini war saa tiirarku u qallalayaan toogashadii shacabkaa weli socotee warnimayow askartanana tariyan laga keenay dadku waxay leeyihiin xaalkoodu caadi maaha aadna waa u fiigsan yihiin hiishaddana fartay ku hayaan gacan fudaydkoodana waa laga yaaban yahay marka anigu waa shakiyo waxaanu tidhi wixii aad dad aragtaan waa argagixisay hore ka toogtay in loo tababaray war dad kale waxay waxay leeyihiin ciidankaan u jeedaa saagood oo la tooganayay weli dilka sii wada daraawo ka tan badan badanay cunaan dadka markay dilayaanna ismaba ogo miirkooda ma joogo war dad kale waxay qabaan shabaabkii oo dhar ciidan gashaday inay magaalada qasayaan oo dadka dilayaan si shacabku dawladda ugu kaco warbax kasii boolis la yidhaahaan hadda ka hor maqli jirnay milateri bash kasii la yidhaha miyaa yimid toddobaadyadan wararka ow tabiya miidyowgu tuhun baan ka qaadiyo su'aal taban xaqiiqdiiye bajaajla askari toogtay baa taalla meelaha e mageyshkii lasoo tababaraa garashadii tuuray oon taargetkood iyo shacbiga kala tilmaansaynin mase dowladdan taartikiyo tuba u sii jeexin mase turufatoor lacag rabo beleta laalaya oo cadowga taageersan baa taagan luuqyada wareedhaha kalamaanay adinkaan war haynine ciidankan dowladdii madaxweyne farmaaja geysay eleteriya in lagu soo tababaro intii dowladdaasi joogtay haddii la keeni lahaayna mar horaa bur iyo biyo loo kala bixi lahaa sababtoo ah ciidankaani waa ciidan loo tababaray wixii edab daran inay ka hortagaan oo aamusiiyaan maduuhu ilaasaasin ulusada bajaajli gobate war ma bajaajkaa la aamusiha marka wax ka hadleeyeen waa masaakiin qaraabe warsow ma dhici karto ciidanka in loo tababaray magaalada qofkii dhaqdhaqaaqayood aragtaan tillaabo ka qaada horta waxaan hubaa bajaaj inaysan dhaqaaq joojinayn kistiyar haytay dhalinyaro oo heertii tahriiblandirlifadahaye war ciidanka warkuba ha yaraadee bu'aale eh. ha laga dejiyo saaban lay ku biire war biyahaba haddaan laga faa'iidaysan way fatahaan warwar ma ra'iisul wasaare xamse cabdibarre wuxuu yidhi sida bilow aadmiga aan miyuu yidhi wuxuu yidhi ma aqbalayno tallaabana waa ka qaadaynaa askarta dhallinyarada bajaajta wadata ku xadgudbaysa qof kastoo qof dilana abaalkiisaan marsiinaynaa xeer ilaaliyaashuuna la hadlayey warnimiyo war mahaytana abukaata ahmed iise guutaale xilkii dhoorka garanka la wareegi toddobaad ka horna xilkii mustaqbala isku wareejiye war madayow mustaqbalkiibuu wareejiyey iyo hantibuu dhowrahayaa see isku waafajis war adiga laftirkaadagan fayoobayne mustaqbal meediyo wareejiye hantidhowrkiiuna la wareegay war kalemaanayano afkiinna ku hadlaya waxaan tacsi u diray marsanayaa saaxiibkeen abwaan cumar bashiir sheekh maxamuud waxaanan uga tacsiyadaynaynaa allaha u naxariistee geerida ku timi hooyadii faadumo xasan cilmi wargaboosow waa runtaae cumar bashiir hooyadiis iyo hooyoo dhan allaha u naxariisto ilaa la'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno intii kalaban ayaad maqlayseen gudahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankeenu ad kala socotay warbaahinta kulmiye gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesta wagaraya hadalku weyna cododka waxaa laga hayaa cumar xasan rooraaye iyo qamar cabdulaahi harawo oo ku luuqeynaya ereyada mustaf sheekh cilmi ayaa iskale waana heysii soo baxay intaan barnaamijka lamid ah ku kulmi doona nabadgelyo qaranka qaado waqtiga adigo wax saar kalewarkawla kaasheegi adigo wax saar kale waanaan ku farayaa aan ka halumin waana aan ku farayaa webi aan biyo lahay